waxaa la jiraan sabcuuna alfan toddobaatan kun toddobaatankaas kunoo yadkhuluuna aljannata jannada galayaan bikayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin cadaab la-aan toddobaatan kun oo ayagoon la xisaabin jannada galayaan ayaa la jira ala yidhi uu yidhi nabiga sal اllahu calayh wasalam waxaa kaleeto oo imaamu axmed iyo bayhaqi ay wariyeen min xadiidi abi hurayra nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fastazadtu rabbii rabbigayaan ka siyaado dalbay rabbiyaan baryaho waxaan idhi rab yow inta jannada xisaab la-aan gelayda ilaahu ii siyaadi oo toddobaatanka kun iiga siyaadi saxaabadaa toddobaatanku ka badan ogow ah, saxaabadu waa ka badanyihin toddobaatanku marka muslimiintoo dhan haddii la yidhaahdo toddobaatan kun ay jannada xisaab la iyo cadaab la-aan gelayda cadad waa badan yahay laakiin ka badan marka nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam fastazadtu rabbigayan ka siyaado dalbay fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfan toddobaatankii kun kun kasta toddobaatan kunuu iigu dar oo jannada xisaab la-aan gelida iyo cadaab la-aan marka toddobaatan waxaad bal ku dhufataa toddobaatan kun kunkiiba waxaa laygu daray toddobaatan waa inta jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan gelayda fastazadtu rabbii fazaadanii maca kulli alfin sabciin alfan xaafid ibnu xajar wuxuu yihi wasanadu jayid fatxulbaari buu ku leeyay juska koob iyo tobnaad afar boqol iyo toban sharaxna waa idin dhigaya xadiidka toddobaatankii kun in loogu daray toddobaatan kun weliba riwaayad kalena haddana kadib siyaado kale ayaa lagu sii daray oo jannada xisaab laaan gelayda jannada xisaab la-aan gelayda ilaahay hanagu daro kuwa isaga awooda marka taas waxay ku tusaydaa ummadda nebi muxamed sala allahu calayh wasalam ummaddaas tiradooda iyo tayadooda intaba maxaa yeelay ummad aad u badan weeye dii la yidhahdo afar milyan iyo sagaal boqolna xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ay weliba jannada galayaan haddana tayo badana ka muuqato marka waa ummad aad u tayaysan oo dad aad u qiimo badan ku jiraan marka uma nahada nabigu waa kacay markuu intaas u sheegay ayuu kacay nabigu sal allahu calay wasalam waa ka dhex tegey marka fadakala mansilahu gurigiisuu galay faqaada naasu dadkii waxay dabaasheen fii ulaaika dadkaas saxaabadii masaladaasay ka niqaasheen dadka jannada gelaa xisaab la-aan iyo cadaab la-aan yay yihiin sifaday leeyihiin sifada ay leeyihiin dadkaas waa sifadeen taasay ka niqaasheen taasuna waxaa ku sugan ibaaxatu munaadarati wاlmubaaxafati fi nusuusi sharci calaa wajhi اlistifaadati wa bayaan اlxaqi in laga niqaasho oo laga doodo oo laysla baaro nusuusta sharciga ah si loo kala faaidaysto xaqana loo cadeeyo saasaa ku sugan harana wayna dhiga wa fii haada ibaaxat lmunaadarati wاlmubaaxafati fi nusuusi sharci inay bannaan tahay nusuusta sharciga in laysla baaro laga niqaasho si loo kala faaidaysto xaqana loo cadeeyo waxay u baarayaan inay ogaadaan dadka jannada xisaab la-aan galaa sifaadda ay leeyihiin hadday ogaadaanna qof walba uu ku dadaalo sifadaas inuu yeesho si uu uga mid noqdo dadka jannada xisaab la-aan galaya taasna waxay kutusayda himada saxaabada iyo selafka ah, himadooda waxay u fakerayeen ay jeclaayeen kuwaas inay ka mid noqdaan sifo kasta oo wanaagsanoo nabigu sheego waxay u fakeri jireen sifadaas yeelo aad dadkaas ka mid noqotid saasay u baarayaan saasay u baarayaan marka taas waxay kutusaydaa ilmiga salafka sida uu qoda dheera oo waa maxay markii nebigu yidhi dadkaasu jannada xisaab la-aanay galayaan waxay durbaba gateen dadkaasu acmaal ay sameeyeena u sababa jannada xisaab la-aan inay galaan ma dhihin waa dad layskaga qadaray kollayba ma dhihin waxay garteen sababta keenayda oo sababka u noqota inayta acmaal ay sameeyeen markaasay baareen dadkaas waxay yihiin si ay acmaashaasoo kale u sameeyaan marka acmaasha saalixada iyo iimaanku waa sababka jannada ilaahay lagu galo waa sababka jannada ilaahay lagu galo jannadu waa fadli ilaahay laakiin sabab acmaasha u saxaabadii oo dhan mid yidhi kuma jiro waa dadkaas ilaahay baa iskaga qadaray ee waxay yidhaahdeen war maxay sameeyeen dadkaas acmaashiyay baareen taasuna cilmiga slka waay kutusayda siduu qodo dheeraa taasay kutusayda fakhaada annaasu dadkiiyaa dabaasheen annaasu waxaa loola jeedaa dadkii meesha joogay waa caamun yuraadu bihi lkhusuus caam weeye annaas laakiin khaasaa loola jeedaa waa intii meeshaas markaas joogtay saxaabada ahayd dadka dabaasho masalada baaray fakhaada annaasu dadkiiyaa dabaasheen fii ulaa'ika kuwaas jannada xisaab la-aan galaya cadaab la faqaala bacdun gobolkood waxay yidhaahdeen falacallahum waxay mudan yihiin aladiina kuwii inay yihiin saxiibuu la saaxiibay rasuulalahi sal allahu calay wasalam waxaa dhici karta toddobaatankaas kun inay saxaabadii nabiga ka mid yihiin oo aaabad saxaabadii waa ka badan yihin toddobaatanka laakiin uun qayb ka mid ah inay yihiin oo jannada xislaabta waxaa gelaya yihiin oo camalkaas qaaliga ee ah suxbada ay nabiga la saaxiibeen ilaahi weynaa uu sabab uga inay xisaablaan galaan qaar saas yidhahdeen wa qaala bacdum gabarkood waxay yidhahdeen fallacan lahum dadkaas waxay mudan yihiin aladiina dadkii leeyihiin ku dhash aladiina dadkii leeyihiin wuliduu ugu dhalay filislaami islaamka dhexdiisa falam yushrikuu billaahi shay-an oon weligood u shariig saxaabada waxaa ku jiray gobol intaysan soo islaamin mushrikiin ahaa intaysan soo islaamin marka oo shirki asal soo maray laakiin kadib soo islaamay waxaaba dhici karta inaan dadka inu yihiin kuwaan weligoodba shirkii soo marin ah, weligoodba kuwaan shirkii soo marin laakiin ogow qofka awal shirkii soo maray markuu islaamo shirkigii horuu soo maray waxba u dhibima ah, marba hadduu islaamay lianna alislaama yajubu maa qablahu alislaamu yahdimu maa qablahu islaamku wixii koray waa gooya ah, waa gooya waxba ka dhibima mar hadduu soo islaamay qofka laakiin tawaaducooda waxay leeyiin waxaa dhici karta kuwaan weligoodba ilahay musharigi saxaabadu marka cilmigoodu sida uu u xeel dheeraa waxay dareemayaan wax janno lagu galo tawxiida ugu horeeya wax janno dad ka fogeeyana shirkiga ugu horeeya idan waxay kooba fiiriyeen waxay yidhahdeen waxaa dhici karta dadkan ilaa sidaas u doortay dad shirki ka fogaadoon hor iyo dib midna u arag inay yihiin taas wuxuu kutusaya shirkiga xumaantiisa ah, iyo saxaabad siday tawxiidka u fahmaayeen sidaasay yidhahdeen wadakaruu way sheegeen ashyaa ashyaa kay sheegeen sidaas ama yihiin sidaas ama yihiin waa niqaashayn fiiri masaa'il ashyaa ay sheegeen ayagoo halkaas marsidaa nabiga ku soo baxay sala allahu calay wasalam fa kharaja waxaa ku soo baxay calayhim korkooda rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa akhbaruuhu rasuulkay u sheegeen waxay rasuulka ilahi masaladii aad noo sheegtay aa laga niqaasho sidaas la yiri oo sidaas la yiri oo sidaas la yiri ee nabigaa sawaabka u sheegay marka waa kana faakbaruuhu nabigay u sheegeen faqaala nabi wuxu uhi hum dadka jannada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan gelaa hum uladiina waa dadka laa yastarquuna aan tufta raadsan dadka aan tufta raadsan waa dadkaas dadka jannada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan gelaa waa qof aan weligiis ihin igu tuf qofna weligiis qof inta u tegay igu tuf ma dhig taas maxay ku tusaydaa xaqiijinta tawxiidka iyo tawakulkay ka mid taha inaadan cidna dhihin ugu tahay hataa qur-aan igu akri ah qofna hadhi qofna hadhi isku akri abu waa dariiqada ugu caafimaadka badan qofku inuu asaga qur-aanka isku akriyo maxaa yeele waa cibaado ilahay u caabudayo waa baryo uu ilaahay baryayo waana qur-aan akrin dadka markay jannada xisaab la iyo cadaab la-aan galaa waa kuwo aan weligood qof ugu tufdhihin weligood rabbigooday tala saarteen ayagaa isku tufa ayagaa isku tufa ayagaa ilaahay bari waa dadkaas tawakulkoodu adkaaday ad ilaahay ugu kalsoon haddaa is tirahda adigu wax lagaa aqbalin ayaan darantay lafteedu mogtu ma fiicneen ilaahay ku kalsoonaa adoo aaminsan ilahay wax ka aqbalayna rabbigaa bari qaladkaaga ka cabso laakiin ilahay ha ka quusan raxmadiisu haysnin adig wax laga aqbali ma rabbigaaga ku kalsoonow waa la naxariis badani kuwaas weeye lafdigaas marka laa yastarquuna bukhaari iyo muslim sidaasaa ku sugan sidoo kale xadiid imaamu axmed uu wariyey oo min xadiid ibni mascuudna saasaa ku sugan laa yastarquuna siinta iyo waxay tusayaan dalab waa dadka aan tufta dalban haddii laguu yimaado qof kuu yimaado asagu kugu akriyo waxba darajadaada hoos u ridimi adoon ka dalban kugu ariyo waba kaadhibin ah, haba kaa dhibin waxaa jira lafdi saxiixulmuslimka ku sugan oo ah laa yarquna waa dadka cidna ku tufin cidna ayaguna aan ku tufin lafdigaa saxiixmuslimku ku yaala shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi hadihi ziyaadatu wahamun waa qalad ah, laa yarquna lafdiga ah ee muslim ku yaalla wey saasuu leey waa sababtu waxay tahay dadka aan wax ku tufin hadii waxay noqoydaa dadka dadka wax ku tufa oo ama qur-aan ku akriya ama adkaar ku akriya in derajadoodu ay hoosaydo oy derajadaas hoos uga dhaceen imaanay waxaana la ogsoon yahay nebi muxamed sal allahu calayh wasalam la weydiiyey tuftaa la weydiiyey nabigu waa fasaxay man istadaaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu nabiga sal allahu alay slm awooda walaalkiis inuu wax taro oo wax ku tufo oo uu sidaas ku anfaco walaalkiisa anfaco saxiix muslimku ku yaalla min xadiidi jaabir raqamka laba kun boqol sagaashan iyo sagaal ujeedaa nabi maxamedaa fasaxay sal allahu calay wasalam nabi maxamedaa yidhi laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka sideeda tuftu dhib ma leh haddaan shirki ku jirin tuftu dhibaato ma leh saxiix muslimku ku yaalla laba kun iyo laba boqol min xadiidi cawf ibni maalik kuftu dhibaato sideeda male qaacido saasa u ah haddaan shirki ku jirin dii shirki ku jira waa ere maxaalad ah. fiiriya waxyaalaha dadka lagu tufo dhammaan waa tawxiid bal fiiriya adkaaraha nabigu dadka baro ha lagu tufo yidhi kulligood waa wada tawxiid lamarbanaas adhab ilba'sa washfi anta shaafiya rabbiyow caafi oo cudurka ka wad adaa wax caafiyee laa shifaa ilaa shifauka waa tawxiidday ilaahow caafimaad ma jiro ilaa midka adugu aad kaliya maahan waa tawxiidka ah. asal llaha alcaiima rab alcarshi alcadiimi an yashfiyaka fiiri allaha weyn ee carshiga weyn abuuray aan weydiisa inuu ku caafiyo acuudu biciizat illaah wa min shari ma ajidu wa dee meel ku xanuunaydo bismi illaah saddex goor inta gacanta saartid waxaad ku akrida toddoba goo acuudu bicizat illaah awoodda allaan magangelaa wa qudratihi ilaahay qudradiisaan magangelaa min shari maa ajidu wawxaadidu waxaan halkaan ka dareemayo oo aan ka baqayo xanuunkaa aan rabbiga weyn ka magangelaa waa wada tawxiid haddii cagsigeed marka aad ku akrido yaa madadlaahi madaad ya ajal ambiya wlmursaliin madaad ya malad alcaajisin madaad ya ahlbeyti rasulah waasaabi madaad ya sayid wstaadi shacbqadir madaad madaad ya oliya alla kulakum madaad waa meeqaad u qayla dhaamin waa isku kala kii wiii makhluuq ahaay ka war wa alla w makhluuqa isku kala kii kulakum madaad kusoo atima kulakum madaad dhammaantiin kaca oo iisoo gurmad wixii banu aadanaho shirki banaanka iska yaalo wey shirki banaanka yaalo midada lagu akriya haddaad maqashay waa dhammaada shirki kuma dhiman fiiri waxaa lamid ah qofkan nabara meel ka hayo waxaa la yidhi gabadha heblaha ku turta ama odaga hebel waa loo geeyey andhuufuu saar markaasuu yidhi awowa nadaa everyone awowa iyo ayayaa loo qayla dhaaminaa waa every sax maa laakiin fiiri qofkan waa la qalin hebelaa ku tufay bismilah bismilah tuh uu yii waa ku haysta wax dhibaato male waa sax nabigaaba yidhi sal lahu alay slam shirki hadduusan ku jirin tuftu dhibaato male qofkan in la yidha xanuunkan ku tuf wax dhibaato male bismilah bismilah tuh ha yidhaah laakiin ayeeye iyo awoowo iyo hadduu qale dhaansanayo marka xaaladdu waa ka baxay waa ka baxay marka nabigaa saas u fasaxay tuftu waa saddex shardi haddii la helana waa noo imaan doontaae waana itifaaqba sida xaafid ibnu xajar iyo xaafidu suyuudi ay ijmaaca ku soo rareen saddex shardi marba haddii la helo waxa weya waana ijmaac shayga la akrinaa inuu asmaa ilaahay iyo qur-aan uu yahay ama asmaada ilahay iyo sifaada ilaahay iyo adkaarta soo aroorta carabi inuu yahay macnihiisa la yaqaan ah, carabi macnihiisa la yaqaan uu yahay haddaan macnaha la oqoon shirki inuu kusoo dhuntaa laga baqa ah masalamiina tamliiqaa marduunas naynuna saara yuunas falyastasimuunas haddaad waxaas akrido oo haddana dadkii aan aadgu sheekaynayno waa asxaabulkahfi magacyadoodii uu kuleey iyadaana shirki ku filan ayadaana shirki asxaabulkahfi waa qofkaan caafi kara fiiri waa dad dhintoo loo qaydaansana warqadaa loogu qora dadka xirsiyaa looga dhiga dukaamadaa loo suraa baqaradaa loo gelsha surka looga xihaa dhexdaa looga xihaa waana shirki banaanka ya asxaabulkahfi dad qiimo badan bay ahaayeen laakiin ayada ma cudur naga qaadi kara ama belo naga celi kara waa may waxa la akraa marka waa in yaqaan qofkuna waa inuu aamina caafimaadkood ilaahay gacantiisa ku jiraa waxa aqrintan maaha ayadu waa sabab ee caafimaadka iyo taiirka allah iskale saddexda sharti haddii la helo waa itifaaq inuu banaan darajadiisuna inaysan darajo hoose ahayn waxaa ku tusaya nabi muxamed sal allahu calay wasalam waa xanuunsamay jibriila u yimid oo ku tufay jibriil aa ku tufay tow yimid saxiix muslimku xadiidku ku yaalla raqamka laba kun boqol sideetan iyo lix ah, saxiix muslimku ku yaalla raqamka laba kun boqol sideetan iyo lix saxiix muslimku ku yaalla malakul jibriila u yimid min xadiii saciid min xadiidi abi saciidin nabigu u yimid markaasuu yihi yaa maxamed ishtakayta maxamed ma xanuunsatay markaasuu nabigu yihi nacam markaasuu yidhi bismi illaahi arqiika min kulli shayin yudiika fiiri magaca alla la magangela waa tawxiid waxyaala dadka lagu akriya ah. ilaahay magaciisan kugu tufa shay kastoo ku dhiba min shari kulli nafsin ow cayn naf kasta iyo il kasta sharteeda xaasidin allaahu yashfiika bismi illaahi arqiika saasuu ku tuf malku jibriil nebi maxamed ku tuf marka dadka inta loo yimaad in wax lagu akriyaa darajada hoos uma ridaydo ayadu ee waxa darajada hoos u ridayaa waa inaad adugu weydiisato ee adoo weydiisan hadduu kugu akriyo darajada hoos uma ridin wakadalika nabi muxamed sal allahu calayh wasalam saxaabadiisuu ku tufi jir saxaabadiisa haddii uu u yimaado asagu soo booqdo waa ku akri jira iyagoon weydiisan hadii loo keeno laya saxaabiga aan xanuunsanna nabi maxamed sal allahu calayh wasalam waa ku tufi jir waa ku tufi jir ayadoona saxiix bukhaari buu ku yaalla xadiidka raqamka shan kun saddex boqol konton iyo ko uu saxiix bukhaariga uga yaalla xadiidka raqamka shan kun saddex boqol konton iyo ko min xadiidi caaisha waxay tihi caaisha radia allahu canha kaana idaa ataa mariidan haddii qof jira nebigu uu tago sal allahu calayh wasalam oo urtiye ama loo keeno tan waxay kutusaa nabiga in loo keenayo ah, nabiga in loo keenayo haddii nabiga wuu tagay ama loo keeno qaala adhab ilba'sa rabb annaas ishfi wa anta shaafiya laa shifaaa ilaa shifaauka shifaaan laa yuqaadiru saqman intaasuu ku akri jira intaas ayuu ku akri jira nabiga sal lahu alay slm lagu akriyo in lagugu akriyo darajadaada hoos u ridi me mar haddad nabigaaba lagu ari nabiga lagu ari imaam muslim saxiixiisa xadiiska raqamka laba boqol sagaashan iyo ko laba boqol sagaashan iyo ko caaisha waxay tihi ana rasuul lahi sal اlahu alayh marida aada idaa marida axadu min ahlihi nafasa calayh nabi muxamed sal اlahu alayh hadduu xanuunsado qof eerkiisa ka mida ah, nabigu waa ku tufi jiray bilmucawidaat mucawidaadka aayaadka wax magangeliya qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi naas uu nabigu ku akri jir qof kastoo ehelkiisaa xanuunsada qof ilaah magan galay labadaas suuro ku magan galay wax lamida qof ku magan galay ma jiro nabigaa yidhi sal la ala qofka labadan suuro ilaahay ku magan gala qof ku magan galay wax lamidu ma jiro labadaasaa nabiga ku akri jiray sal la ala qof nabigaa ku akrin jiray sal lahu ala falamaa marida maradahu alladii maata fiihi markuu nabigu xanuunsaday xanuunkii uu ku dhex dhintay jacaltu anfusu calayh nabiga inaan ku akriya ana bilaabin oo ku tufo ay tii caaisha anugu inaan ku tufo nabiga sal lahu ala wasalam inaan ku tufo wa amsaxu biyadi nafsihi liannahaa kaanat acdama barakatan min yadi marka gacantiisa aan ka ku akriyo aan gacantiisa marinayo oo qofka hadduu qof ajnabi aan ka ahayn yahay oo taaba kabto ajnabi lama taabo ah. kuwa dhahay dadaan quraan saarayno gabdho ajnabiya tafta ku dhegan alla oo le aniga dhakhtaraan ahay ha dhakhtarta ah. waxa tahay faasiq faasiq dumaan ajnabi tafta ku dhega xaala ka aqbala ah. war kaas shaydaanka ka carara gabdhaha u geynina laakiin qofkan ajnabi ka ahayn gacanta inta lagu tufaa la mariya soo ma jeed gacanta lagu tufa marka ir caisha waay tii tayda kuma tufin tiisan aan ku tufaayay tii markaasaan marin maaa baraka badana gacantayda gacantiisaa ka barka badan marka fiiri maxaa noo sugnaaday nabi maxamed sal lahu ala sl markuu ku akriyey nabi maxamedna saxaabadiisuu ku akriyey nabi maxamedna saxaabadiisaa ku akriyeen idan qofka in qur iyo adkaar lagu akriyo darajada hoos u ridime darajada hoos u ridime laakiin shayga laga fiicanya waa maxee waa dalbashada dalbashada nafta waxaa ku jira banu aadam aad wax weydiisaydo liidnaana ku jirto tawakulka taasaa waxu dhibayda ayaduna xaaraan maaha oo kaala qof igu qur-aan igu akri ama adkaar igu akri hadaa tira xaaraan ma aha ee waa maxay darajada saray ka hooseyda intaas kaliya wey darajada sare ee la dadka jannada xisaab la-aan galaaya darajadaasay hoos ay ka hooseyda ee xaaraan ma aha marka waa noocaas nabigu sal lahu cala waslm marka wuxuu yidhi hum dadka jannada xisaab la-aan galaa alladiina waa kuwa laa yastarquuna aan tuf raadsan walaa yaktawuuna aan dabka raadsan isgubidda isgubidda waa dabkaan raadsan in qofka jiran la gubo dan waa ku jirta waana caafimaadaa ku jira waana bannaan tahay aslan laakiin waa laga fiicanya la mid maahan tufta waa ee xadiidka macnihiisu waxa weeye laa yaktawuna ayagu ma weydiistaan gubidda laa yas'aluuna kayrahum an yakwiyahu dadka ayagaa qayrkooda ma yidhahdaan kaala i gub dalabkaas weeye amaa qofka hadii wax kaloo dawaan la heli waayo in la gubo waa banaanta waa banaanta waa banaanta saxiixu muslimka waxaa ku sugan nabiga sal اllahu alay wasalam daktaru u diray ubay bnu kacab akhtarkaasuna xididu jeexay dhiiga laga bixina qofka marka la tooba iyo marka la sarsara iyo waana guday ku jirta waana guday saas darteeda gudidda laftirkeeda qof walba dadka iskaga dhejiya maa qof dhakhtaroo khabiir ah oo yaqaana sida loo gubo waynu gub dii la guba fiiri nabigu ma gubin waa u diray waa u diray wakadalika saxiix bukhaariga waxaa ku sugan anas ibnu maalik inuu yidhi waa lay gubay cudurka layha min daati اljambi oo feeraha ulkaas feeraha laga gubayo waa nabiyu xayu sal la nabiguna waa noolaa u yii markii la gubaye ah, nabiguna waa noolaa abu ala anas ibnu natri zayd ibnu haabit kulligood waa taagnaayuna abu alana gubaye ah. marka saxaabadaa saas loo gubi jiro jooga wakadalika tirmidi iyo anas waxay ka wariyeen nabiga ascad ibnu zuraaruu gubay wuxuu ka gubay min ashawka xanuunka la yidhahdaa shawkada hun guriga xanuun ku dhaca wey ah. hanuunka ku dhaco meelaha laga gudo marka waa la gudo marka gudiddu waa bannaanta laakiin waa laga fiicanya in laga fiicanya maxaa caddaynaa waxaa caddaynaya nabi moxamed sal allahu calayh wasalam saxiix bukhaariga waxaa ku sugan nabigu yidhi ashifaau fii alaain caafimaadku saddexu ku jira saddex haddiiba wax laysku daweeye caafimaad ku sharbati casalin malab in la cabo dawaa ku jirta ah. Ah, malab in la cabo dawaa ku jirta wa sharbati mixjamin sarsaridda laysarsaree laystoobana dawaa ku jirta wa kayati naarin dab laysku gubana dawaa ku jirta wa ana anhaa can ilkay anuu laakiin waa idinka celina waa idinka reebaya isgubidda iska daaya isgubidda nahyigaas marka waa nahyi tanziil oo maxaa ka leexiyey taxriimkii ee ficilkaana ka leexiyey axaadiistiis ah, hadda aan daldalaynoo dhan oo tusayda inuu bannaan yahay ilaa shay aan bannaanayn nabigu ma qiro mana ogolaado nabigu wuxuui waa idinka raba isgulidda riwaayad kale waxay dhaha wamaa uxibu an agta wiil anigu ma jecli isgulidda ah, ma jecli isgulidda marka toobintu aad ugu fican ya madaxuna kumaba jiraba madax xanuunkuna kumaba jiraba ah, toobinku aad u fiican ya toobinku aad u fiican ya dalabkuna aad u fiican iskumidda dawaa ku jirta laakiin waa aakhiru dawaa waa qofku wax kale ilaa xanuuna ku jira ah, malabkan mota hadduu malab saxayo haddaad cabto hadii sonkor laguu qaso de waxaaba dhacda asaga cudur khatara inaad ka qaadaba ah, shan kiilo sonkora lagu qasa isku daldaxo waxaa dhacda asagaba inaad bele ka qaaddo cudurro khataraba aad ka qaadaba laakiin malab saxa ah hadduu yahay dawaad ka heli dawaad toobinka dawaad ka helin qof saxu ku toobo laakiin muhiim waxaa inaad ku baraarugto cudurro katarahoo faafa oo katarah balaaha jira oo ilaahay marka ugu talagalo faafa iyagu isma soco karaan marka ilaah ugu talagalay faafaan oo rabbi ugu talagalo inay faafaan ee iyagu iskama socdaan sidaas darteeda qalabka laysku tooba waa in aad looga fiirsado baal waxa weeyaan han iyo toban qofoo wada balaayo qaba lagu soo tooba dib lagugu dhejiyo adna waa dhici karta ilahay inuu sabab kaaga dhigo laakiin haddaan alla ugu talagelin iska soco maa cudur marka in nadaafada iyo aad looga dadaalo wey marka lastoobay marka toobinka waa laga iian waxaan rabaa gubidda gubidda waa laga fiican yahay laakiin waa bannaanya walaa yatadayaruuna dadka jannada xisaab la-aan gelaa waa dadkaan waxba baasaysan dadka aan waxba baasaysan wey shimbira xagga u aada iyo qofa xagga iga maray dadka aan ilaahay ku kalsoonayn tawakulka lahayn wax alla waxay arkaan way ka baqayaan ayagaba waa dad aan ilaahay ku xirnayn qulubtood ma degana shimbira haaday allah maxay tahay shimbir guriga ku taagana la arkay muxuu ahaa maqribkiiyo qof sidaasu noo yimi markaasaan aan naxnay waxaasoo dhan waa tawakul la-aan wey dadka jannada xisaab la-aanta gelayana nuucaas ma aha waa kanaa fiiri dham arintoo dhan in dadka tuf la weydiisto in waxa weya dad la weydiisto in wax baasaysi la baasaysto waxaasoo dhan tawakul naaqisa wey ee dadkaanu intaas markay ka tageen arinta meesha dhan ay ku xihan waxa wya ayagu rabbigii tala saarteen w ir nabigu wuxuu yihi wacalaa rabbihim rabbigooda oo kali ah, ah taqdiimu lmacmuuli calaa caamilihi yufiidu lxasr wa calaa rabbihim rabbigooda oo kali ah ay yatawakaluuna tala saartaan markuu intaas nabigu yidhi sal اllahu calayh wasalam faqaama waxaa istaagay ibnu mixsan saxaabi la dhihi jiray cukaashatu ibnu mixsan faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah udcu llaaha an yajcalanii minhum ii bari inaan rabbi iga mid dhigo dadka jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan galaa ilah inuu iga mid dhigo taas waxay ku tusay himada saxaabada himadooda qaaliga ah qof walbaaba meeshaas inuu galo ayuu jeclaysana rabbi ii bari qaala nabigu wuxu uhi anta minhu marka hore weliba waa duceeyey ilaahayow ka mid dhig u laga aqbalo yidhi Ah. in laga aqbalaa loo sheeg waa inta u duceey la duco weydiisa marka hore riwaayad kale sheegay inuu nabigu duceeyey oo markuu duceeyey kadib uu yidhi ka mid ah, ah. laga aqbalay baryadii qaala nabigu wuxuu yidhi anta minhum ka mid ah. dadka jannada xisaab la iyo cadaab la-aan galaa xukaashaa a marka xukaashaa ka mid a uma qaama rajulun aakar nin kalaa istaagay faqaala wuxuu yidhi udcu llaaha rabbi ii bari ana inuu iga mid dhigo faqaala nabig wuxu uhi sabaqaka bihaa ukaasha ukaashaa kaaga hormaray cukaashaa kaaga hormaray ahcilmi waxay yidhaahdeen cukaashi inuu ka mid noqday toddobaatanka kun oo ilaahay loo beriyey ma ahan maanic diidaya kanuna inuu ka mid noqdo laakiin hadalkan waxaa la idhahdaa macaariid aa la dhahda sarbeebaa ayna nabigu wuxuu ku talagalay inuu arinta baabka xidho maxaa qof walba soo istaaga dadkana waxaa ku jira kuwa munaafiqiina oon ka mid ahayn inuu hadda yidhahdo adigu munaafiqata xagga wax ka mid ma tiide ayaaduguna ka mid a shaqada saasna ma nabiga akhlaaq wanaagiisay ka mid tahay inuusan waxba weji dirin midkan marka sababta uu nabigu u ninka ukaasha kaaga hormaray baabku xidhaaya yidhahdeen culammadu qaarna waxay dha maya munaafiq inuu nabigu hadda uu tasriixiyana ma rabin marka laakiin inuusan munaafiq ahayn ayaa raajixa laba arimood o saxaabadiiu dhex fadhiyey saxaabadana asal waxa u ah cadamu nifaaq asal saasa u ah waa in asalkaas ilaa xaqiiqa la helo isaga lagu dheganaado labo munaafiqnimadaasba male meeshaas kama wafaker isagu dadku kudhex dhuntaa markuu ka hormar inuu soo haado oo u fkro jannadaad xisaab la-aan gashid munaafaq ma bahan ka calaamadaana tusaya inuusan munaafaq ahayn ee baabka ayuu nabigu xidhaayey isdawaynta sideeda in la isdaweeyo xayada maxay in la isdaweeyaa maxay tahay xukunkeedu in la isdaweeyo alcilmigu way isku khilaafaan qaar waxay yidhaahdeen in la isdaweeyo waa mubaax waajibna maahan sunana maaha qofku hadduu jilado meel wa iska seexan kara intii geeridu uga imaanaydo jiradiisa inuu iskaga sabro ose waxba isdaweynba iska daayo isdaweyntaba iyadoo dhanba waajibna maahan sunana maahan in la isdaweeya laakiin waa maxay waa banaanto waa mubaax ahlucilmiga gabal halkaasay mareen gabal waxay yidhaahdeen maya in la isdaweeyo waa sunna qofkuu naftiisa ku dadaalo isdaweeyo waa sun waa sunna laakiin ahlucilmiga waxay u badan yihiin in la inay mubaax tahay saasay u yihiin inay mubaax tahay saasay u badan yihiin maalan qowlka mashhuurka ah ee caanka ka ah imaam axmed waa inuu mubaax yahay in la isdaweeyo oo ay isku mid tahay ama istawe ama iska da hadaa istaweydana ajar keeni kuna dambaabi maydo waa mubaax imaamu maalik laftirkiisa sidaas hadalkiisa ka muuqata waa siman yihiin inaa istaweydana iska dayda dawada saasaa ka muuqata shaaficiyada waxaa mashhuur ka ah inaad isdaweyda waa banaan tahay laakiin inaada isdaweyna fiican ayadaa afdala saas sida mashhuurka kaa ah shaaficiyada agtooda haarixa waa sharxa waynin dhigaa wuxuu leeya falmashhuuru sida mashhuurka kaca ah can axmada alwalu waa midka horeeyo ah inuu mubaax yahay xadiidkan iyo axaadiidta la macnaha ayuuna u deliishaday wlmashhuuru cinda shaaficiyati ahaani shaaficiyada waxaa mashhuur ka ah waxaa mashhuur ah qowlka labaadoo ah waa tarkuu afdal waa bannaanta in la isdaweeyo laakiin isdaweynto la daayaaba fadli badan kaasa mashhuurka ah kaas ayaa mashhuurka ah xataa dakara nawawiy fii sharxi muslim anahu madhabuhum wa madhabu jumhuuri salafi wa caamati اlkhalq sharxa saxixmuslimka dhaweeg wuxuu ku sheegay inuu yahay madhabka shaaficiyada iyo madhabka jumhuurta salafka iyo caamat اlkhalq alwasiir abulmudafarna waa qowlku doortay maali asaga waxaa ka muuqata inuu leeyahy waa isku mid in laysdaweeye in layska daayo madhabka abi xaniife wuxuu leeyahay in laysdaweeye waa arin aad u adag muhiim wey ilaa uu ku dhaweeyey waaba waajibba shaekhuislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi laysa biwaajibin cinda jamaahiiri aima imaamyaalka mucdamkooda agtooda laysdaweeya waajib maaha wa inamaa awjabahu daa'ifatun qaliila min asxaabi shaaficiyi axmed in yar oo shaaficiyada ka mida iyo asxaabta axmed unbaa yihaahdeen waa waajib marka jamaahiirtu waxay qabaan in laysta weeyaa waajib ma aha sunana ma aha ee waa mubaax qaarkoodna waxay len waxaba afdalaba inaan laysta weyni laakiin waa xaaraano laysma daweyn kara ma jirto iyadu ah, dawada saxdaa ah waa la isticmaali karaa ma aha nabigana sal اllahu calayh in laysdaweeyo inay bannaan tahay way ka sugan oo nabiga sal اllahu alay wasalam wuxuu yidhi yaa cibaad allah tadaawow addoommadii ilaahayow isdaweeye fain allaha caza wajalla lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu shifaaan gayra daa'in waaxidin ilaahay cudur sooma dejin ilaa wuxuu u soo dejiyey dawo hal cudur marka laga reebo muxuu yahay ay yidhahdeen saxaabada markaasu yidhi alharim waa duqnimada duqnimadu dawo ma leh ah, duqnimada dawo ma leh xadiidkaas waa xadiid haabit ah oo axmed iyo bukhaari adabulmufradka iyo tirmidiya ay wariyeen ibnu maaja iyo ibnu xibbaan saxiixiisa ku wariyey xaakimna mustadraga tirmiduu yidhi xasanun saxiixun xaakimu saxiix yeelay xaafidu dahabi uu ku waafaqay waa xadiis aabita ah. marka in la isdaweeyo nebi maxameda fasaxay sal allahu cala wasalam shaki ma leh inay bannaan tahay marka in la isdaweeya ayadu ee masalada laysku haystaa waxay tahay maxaa afdal ah in la isdaweeyo iyo inaan la isdaweyn ee in la isdaweeyo inay bannaan tahay ayada waa suganta fiihi filbaabi baabkan masaa'ilu masalooyin ah ku sugan fiihi filbaabi baabkan masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa macrifatu maraatibi nnaas dadka darajooyinkooda waa in la garto fi tawxiidi tawxiidka dhexdiisa ugu darajaa wuxuu ka qaatay yadkhuluuna aljannata biqayri xisaabin walaa cadaab dadkaasna jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan galaya nabigu wuxuu ku tilmaamay tawakulkoodu inuu aad u sareeyo marka tawxiidkay dadka uga sareeyaan maratib weeye dadka tawxiidka athaaniyatu mas'alada labayda maa macnaa taxqiiqi tawxiidka xaqiijintiisa macnaheed muxuu yahay ilaa tawxiidka qofkii xaqiijiya jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aanuu galaa la yidhi xaqiijintiisu maxay tahay xaqiijintiisa horaan usoo sheegnay inuu yahay takhliisuhu wa tasfiyatuhu min shawaa'ib shirki wاlbidaci wاlmacaasi waa in tawxiidka laga saafi yeelo waxyaalaha buriye iyo waxyaalaha nuqsaamiya waa saddex waxyaalaha buriye waa shirki waxyaalaha nuqsaamiyaana waa bidcooyinka iyo macaasida in laga saafi yeelo marka sidaas weeye tawxiidka xaqiijintiisu aلثaaliثaةu mas'alada saddexaydaa anaauhu waa ilaahay ammaanidiisa subxaanahu ilaahay baa nastahane calaa ibraahiima nebi ibraahimu ilaahay ammaanay wuxuu ku ammaanay bikownihi inuu yahay lam yakun midaan ka mid ahayn min almushrikiina ilaahi weyna nebi ibraahim wuxuu ku ammaanay inuusan mushrikiinta ka mid ahayn marka waa wax ilaahay jecel yahay qofku inuusan mushrik noqon mushrikiintana ka mid noqon nabiyullaahi ibraahim maadaama lagu ammaanay waxaa loogu ammaanaa sifadaas ilaahaa jecel qof walba ku sifow ilaaha ku jeclaadee sidaas weeye araabicatu mas'alada afrayda hanaauhu waa ilaahay ammaanidiisa calaa saadaati lwliyaa owliyada sayidyaalkoodii ilaahay ammaana waa aayaddii qur-aan suuratu muminiin ku jirtay ilaahay muminiinta uu ku tilmaamayey u degdego u tartama jannada ilaahi weynaa wuxuu yidhi wladiina hum birabbihim laa yushrikuun dadka u tartama khayraadka oo aakhirka lagu yidhi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquuna dadka khayraadka u tartama ee u degdega dadkaasu waa dadka rabbigood aan waxba la wadaajin saasaa marka qofkii doonaya ilaahay amaantiisa inay ku dhacdo oo ilahay agtiisa qiimo ka yeesho waa inuu shirki ka fogaado waa inuu shirkiga ka fogaado araabicatu hanaahu waa ilaahay ammaantiisa calaa saadaati lwliyaa owliyada sayidyaalkoodii uu ku ammaanay bisalaamatin inay ka nabad galeen min ashirki shirki alkhaamisatu mas'alada shanayda kownu tarki ruqya tufdoonka in laga tago iyo walkay isgudidda tarkigaas ka tegidaasu min taxqiiqi tawxiidi tawxiidka xaqiijintiisa inay ka mid tahay meeshaan shiiku wuxuu cabiray kownu tarki ruqya ruqyada in laga tago ruqyada in laga tagaana taxqiiqu tawxiid kamid maaha ee taxqiiqu tawxiid waxaa ka mid ah tarku dalabi ruqya ruqyada dalbashadeeda in laga tago taasa ka mida ah taxqiiqu tawxiid laakiin tuufta laftirkeeda in laga tagaa taxqiiqu tawxiid ka mid maaha malakul jibriila nabiga ku tufay sal اlahu alay waslm nabigaa saxaabada ku tufay sal اlahu alay wasalam saxaabadaa nabigii ku tufeen oo caaisha nabigii ku tuftay marka dadka in lagu tufaa ayada tawxiidka nuqsaanin mayso nuqsaan kuma aha laakiin waxaa qofka tawxiidkiisa nuqsaanta gelinaya waa inuu dadka ka tuugo asagu oo weydiisto laakiin adoon weydiisana lagu yimidoo lagugu akriyo waba kaa dhimin adaa u tegayoo ku akriyo waxba kaa dhimin haddaad weydiisatana dembi ma ahane waa mubaax waa bannaanta laakiin darajadii sare hoosaad uga dhici darajadii saread hoos uga dhici intaas wey marka meeshaas waxaa fiican in la yidhaahdo kownu tarki dalabin ruqya maahan ruqyada in laga tago ee waa in dalabkeeda laga tago in ruqyada laftirkeeda laga tagaa taxqiiqu tawxiid maa day taxqiiqu tawxiid malku jibriila ka tegi lahaday nabi maxameda ka tegi nabi maxamed iyo malku jibriil waxay sameeyeen ma ahan wax tawxiidka wax u ee waxa tawxiidka wax u dhibayaa waxay tahay dalbashada la dalbado sidaa darteeda waa in la yidhaahdo kownu tarki dalaabir ruqya ruqyo tufitaan in la dalbado dalbashadaas ka tegidda laga tago iyo walkayi wa dalabi lkayi isgudid in la dalbado dalbidaas in laga tago min taxqiiqi tawxiidi tawxiidka xaqiijintiisa sugidiisay ka mid tahay asaadisatu masalada lixayda kownuljaamici arinka jamcina ahaanshadiisa weeye litilka alkhisaali arrimahaas in laga tago dalbashada tufta la dalbado in laga tago isgudid in la baasaysiga waxaasoo dhan ka tagideeda waxaa keena waa tawakulka qofku markuu rabbi ku kalsoonaado tala saarto waa markaas markuu ka tegayo asaadisatu masalada lixaydaa kownuljaamici midka jamcinaya ahanshadiisa wey litilka alkhisaali arrimahaas huwa tawakula tala saarashada rabbi la tala saarto asaabicatu masalada toddobaydaa cumqu cilmi saxaabati saxaabada cilmigoodu siduu xeel dheeraa wey aad ayuu u qodo dheeraayo hoos ugu qodnaa aad u xeel dheeraa halkee laga qaatay toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aan gelaa waxay garteen camal la-aan inaysan ku gelin ee sababku uu camal yahay saasay u baareen dadkan sifaadooda inay gartaan si ay uga mid noqdaan sifaadda u yeesheen asaabixatu masalada toddobaydaa cumqu cilmi saxaabati saxaabada cilmigooda cilmigaas inuu xeel dheeraa wey cumqu cilmi saxaabati limacrifati macnihi waa halkii imaana lijli macrifati tacliil wey iyadona waa laam tacliila iyadona limacrifatin lijli macrifatin garashadooda darteedu cilmigood u xeel dheeraa annahum dadka jannada xisaab la-aan galay lam yanaabu inaysan gaarin ay garteen daalika arrinkaas ilaa bicamalin ilaa bisababi camalin camal sababtiisay ku gaareen camal sababtiis ayay ku gaareen jannada fadliga allah lagu galaa laakiin sabab waxa waa camalka iyo iimaanka sababkaasaa u ah saas dadkeed udkhulu ljanna bimaa kuntum tacmaluuna saasaa lagu leeyay dadka ahlujannaha ilahay saasuu ku leyy marka jannada galaayaan jannada gala waxaad samaydeen sababteed ku gal saasaa rabbi ku xirsuhum waa saxaabada dadaalkay ku dadaali jireen cala alkhayri khayrka khayrkay ku dadaali jireen inay khayrka ku dadaali jireen waxaa ku tusaa markii dad sidaas loo sheegay waxay ku dadaaleen inay gartaan dadkan sifaadooda si ay sifaadda inta u sameeyaan uga mid noqdaan khayrka inay ku dadaali jireen taasaa ku tusa ataasicatu masalada sagaalayda fadiilatu haadihi lumma ummadda nebi maxamed fadiiladeeda weeye bilkamiyati xagga tirada iyo walkayfiyati xagga qaabkaba labadaba fadiilo dheer ay leedahay ummadaana bilkamiya xagga tirada iyo walkayfiyati xagga tirada haddee ummadaha ayaga ugu badan ummadaha ayaga ugu badan xadiidkana waa ku jirtay oo sawaad aad u weyn markuu nabigu arkayba ah, markii koowaadba ummadiisii u qaatay Ah, markii dambena waxaa la tusay sawaad kaloo aad u weyn oo kii hore ka weyn oo nabi muuse la socday xagga kayfiyadana waxaa jeeda xagga tayada oo waxaa umada nebi moxamed la socda toddobaatan kun oo jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan geleeda xagga kayfiyada saasaa loola jeeda toddobaatankii kunna nabigu rabbiyuu beriyo kunkiiba toddobaatan kunaba loogu daray iyo weliba wax kaloo siyaadaana waa loogu sii daray sida riwaayadaha gabal ay cabirayaan marka halkaasu ka qaad weligaa saas daradeeda bukhaariiyo muslim waxaa ku sugan nabigu sala allahu calayh inuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi inii la arjuu an takunuu nisfa ahli ljanna ilaahay baan ku dhaaranaa nafta nebi maxamed gacantiisa ay ku jirto ee aniga waxaan rajaynaa dadka jannada galaya marka la kala baro inaad bar keligii noqotaan ummad maxamed dhamaan wixii ilaahay nabi soo diray nebi aadan ka soo bilow ilaa intii nebi maxamed ka horreeyey iyo intii rumayda marka laysku darana ahlujannaha barkood ay noqdaan ummatu maxameda keligeed ay bar noqoto bukhaari muslim ku yaala taas waxay kutusaydaa umad ummadda nebi maxamed sal allahu tiradooda iyo tayadooda tiradooda iyo tayadooda alcaashira mas'alada tobnayda fadiilatu asxaabi muuse nabi muuse dadkii rumeeyey ee asxaabtiisa ah fadiiladooda fadiiladooda meeshuu ka qaatay waxay tahay ee tiradooda id rufica lii sawaadun cadiim mukul weyn alla iisoo kor yeeloo lay tusay ummadaydiyeen u maleeya markaasaa layidhi waa muuse iyo qowmkiisi ka tiradooda aad u badan yihiin ayay taasu ku tusayda alxaadiyata cashar mas'alada koob iyo cardulumami waa ummadaha in loo bandhigay calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadaha nabiga waa la tus mid mid ayaa loo tusay ummadaha mid mid aa loo tusay nebi maxamed sal allahu calayh wasalam athaaniyata cashar mas'alada toban iyo labayda anna kulla ummatin ummad kasta tuxsharu waa la soo shirinaa waxdaa keligeed xaalay tahay maca nebiyiha nebigeeda xaalay la jirto ummad kasta hadhow aairo ayadoo keligeedaa lasoo shina nabigeeda la jirto ee ummadaha laysku dari maa saas darteeda nabiga hal qof rumeeye halkii qofaa soo raaca kii laba rumayda labadii kii aan waxba rumayna keligiis isagoo ah aa la keena marka ummadaha inaan laysku dhex darayn ummad walba iyo nabigoodii gooni loo shilina intii rumayday taasay kutus ahaaliata cashar mas'alada tobadiyo saddexayda qilatu man dad yaraantood weeye istajaaba ajiibay lilambiyaai nabiyaalka xadiidka wuxuu tusaa dadka nabiyaalka ajiibayoo aqbalay say u yar yihiin maxaa yeele fiiri ra'aytu nebiya wa macahu rahb nabigaan arkay koox toban ka yaroo la socoto wa nebiya marka akaru naasi naartay aadeen nabiyaalkana waa diidey akaru naas saas darteeda maalinka qiyaamaha uu ilaah ku leeyahay nebi aadan soo bixi qaybta duriyadaada naarta gelayda markaasuu leey rabbiyo waa imisa markaasaa rabbi leeya kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaala naarta aadeen hal midaana kunkii jannada ka aaday nacuudu bilah min allah ka akaru naasi waa diideen xaqa saas darteeda laguma kadsoomo dadka tiradooda laguma kadsoomo araabicata cashar mas'alada toban iyo afrayda ah, anna man nabigii lam yujibhu uusan ajiibin axadun qofna yati waa imaana waxdaw keligiis xamid nabigii aan hal qof ajiibin keligiisa la keena ee ummad kale lagu dhex darima ila nabig wuxuu hi wnabiya walaysa maahu aad wnabiya walaysa macahu axad marka nabigan qofla ajibin keligiisu imaana alkhamisata cashar masalada shan iyo tobnayda amaratu haada cilmi cilmigan ogaanshadiisa midhaha ka dhalana wey dad ogaato nabi wax toban ka yaraa rumeeyey nabi hal ninaa rumeeyey ama hal gabana nabi laba qofaa rumeeyeen nabina hal qof ma rumayn markaad ogaato ilmigaas midhaha aad ka helaydo ood ka faa'iidaydo oo waa maxay isagaa kuu sheega wuxuu ku yidhi wa huwa amarada adka faa'iidee cadamu liqtiraari waa inaan lagu kadsoomin bilkasrati badida wa cadamu zuhdi iyo inaan laga tegin filqilati yaraanta faa'iidada aad cilmigan ka heladaa waxay tahay dadku dhankay u badan yihin inaadan iska weheshan oodan dhihin waxa way ummaddu dhankaasay doontay dhankaasan anuu iska raaca dhankaas xaqiina uga cararin dadkiis waa yeli oo hadday inaadan dhihin saasaad faa'iidayda markaad ogaato akaru naas inay xaqada diideen badi lama weeshado oo waxaa la weeshadaa daliil aayad iyo xadiid taasaa la weeshadaa aayadda iyo xadiidka marka waxaa dhici karta dad badanaa qaadana boqol iyo labaatan kunaa nabi maxamed la xajida aleh sal la dad badanaa markaada meelay ku badan yihiin mar waa arki ma gara way ku yaraanaya marka miisaankaagu yuu noqon dhankaa loo badan yahay dhankaa loo yaryahay sidaadaba hadhin taas waa shaqa dimuqraadi ee miisaankaagu wuxuu noqdaa dariiqii nabiga yaa ku taagan kitaab iyo sunna halkaas fiiri yaraanta laftirkeeda lama fiirsado oo takfiirku ayaga maxay hadda isku maaweli maaratay waar afar madoobaata inaan nahay miyaad arag war annaga ahlu xaqii eh, war yaraanta raac ayaa yaraan iyo badnaan midna miisaan dhigto weliga afar takfiiro afar jaahil oo aan diin ilaahay xaraf ka oqoon ah waxa weya t meeshaas masjid gadaalkiisa fadhiistaan ay leeyihin waxaas ummada ma ujeedaan waa cabdullahi ibn umay oo kaliya hoos soocan cabdullahi ibn umay maqli jirta masjidka inuu ku tukado gaal la yahay waxaas masjidka gelaya waaxid kuma jiro aan ina ubay ahayn aylee afar jaahil oo aan xaraf diinka ilahay ka garayn wey waxay oo idinka xalila maxaa tusaya dee sooma afar hay ee madax afar noqoshadu afar noqoshadu mayaa xaqnimo tusta ha magaaladii rasuulku deganaa salawaatulahi wasalaamu calayhi yaa ku badna ahlxaqa iyo albaail ahlxaqaa ku badna subxaa allah afar munaafiqoo dhumataa joogtay soo ma oo hoos u nuxnuxleyda marka sideeda waa yar yahay waxaan iyo waa badan yahay midna lama fiiriyo maxaa la fiiriya daliilka mis meel ahluxaqaa ku badana meel ahluxaqaa Ah, taasaa la fiirsada marka waa masale aad u muhiima oo baahi badan loo qabo asaadisata cashar mas'alada toban iyo lixayda alruqsatu waa ruqsada laysku ruqseeyey fi ruqyati tufidda min alcayni isha iyo qumanyada wax layskaga tufo iyo cawriga qof haddii la cawriyo ama la qumayaysto waalxumati qof haddii la cawriyo ama la kumayaysto oo la ilaysto in lagu tufo haddii bahal cunana in lagu tufo ayada kaliyana maahane dhammaan xanuunyada dhan in layskaga tufaa badan in layskaga tufo aad banaanoo sharci ah ma ahan qaniyada iyo iyo isha oo kali ah laakiin dhammaan xanuun oo dhan xadiisi waa soo akhriya saxi muslimka nabiga sal allahu alay slam hadduu tago qof xanuunsan muslimiinta ka mida ah, ama qof xanuunsan loo keeno waa ku akriji maahan qaniyo kaliya laakiin labadan waa labada u dawo badan oo haddiiba lagu akriyo degdeg qofku inuu dawoobo ay u badan tahay disi saxa dariiq saxa loogu akriyo laa ruqyata ilaa min caynin aw xum asaabicata cashar mas'alada toban iyo toddobayda cinqu cilmi salaf salafka cilmigiisa cilmigaas siduu u xeel dheeraa wey cilmihaa aad hoos ugu qodan u ahaa liqowlihi waxaa u daliil ah saciid ibnu jubayr qowlkiisa uu yidhi qad axsana wanaaguu sameeyey man intahaa qofkii ku ekaystay ilaa maa sanica cilmi intuu maqlay cilmigii uu maqlay qofka ku dhaqmay aan kana gudbin wanaag waa sameeyey walaakin kada wakada laakiin waxaa jira xadiiu cabdullah ibn cabaas noo sheegay u yidhi walaakin kada wakada saasula jeeda waa xadiikaan soo marnay faculima waxaa la ogaaday ana alxadiid alawala xadiidka horeeya laa yukhaalifu unasan khilaafayn aani xadiidka labaad xadiidkii hore waa xadiidkii burayda oo ahaa laa ruqyata ilaa filcayni ilaa min caynin ow xumatin iyo xadiidkii dambe cabdullaahi ibnu cabbaas oo dadka jannada galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan inay yihiin hum ladiina laa yastarquun walaa yagtawuun walaa yatadayaruun wa calaa rabbihim yatawakaluun iskama soo horjeeda sababtoo ah xadiidkan dambe ruqyo ma diidin ah, laakiin muxuu yii waa laga fiican yahay waa maxay tufdoonka ah, tufdoonka aa laga fiican yahu leey ee in ayadoon tuftii aada adugu cidna weydiisan lagugu tufo maba diidinba xataa waa laga fiican yaha madhi ayadooba banaanba inaad qof weydiisan karto soo ma jeed idanna kaleer xadiis isku meel la socdaanba kan horeya wuxuu sheegay tuftaan inay dawo badan tahay qabiyada iyo isha xadiidkan dambena doonista la doonto in laga fiican yahay kaliyuu sheegay ee tufta iyadoo doon adoon doon haddii lagu akriyo xataa lagama fiican waa fiicanta iyadaaba fiican iyadaaba fiican sidaa dadka jira sharcigu wuxuu jireeyey in la soo booqdo dad soo booqatana sidii nabigu yeeli jiray yaala ku akri daad u soo booqato faatixada iyo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi naas iyo ku ah isagoon ku weydiisanba waktigana ha dheerayn qofkay jireen marka lasoo boqdo laguma dheereeyo fadhiga agtiisa ah laguma dheereeyo ahaaminata cashar masalada tobaniyo sideedeyda bucdu salaf waa salafku inay ka fogaayeen can madxi linsaani qofka in lagu ammaano bimaa laysa fiihi waxaan ku sugnayn salafku way ka fogaayeen qofku inuu jeclaado in lagu ammaano sifo usan lahayn sifo usan lahayn meesha uu ka waxa weeye markii uu yidhi xidiga anaa arkaayey ah, uu yidhi ama uu is ama lays yidhaa waqtigaas hadduu soo jeeday salaaduu tukana markaasuu yidhi ama inii lam akun fii salaatin walaakinii ludidtu laakiin anigu salaad kuma jirin ee waa la qanina saasa usoo jeeda fiiri isagoo isagoon badhihin salaadan ku jiri in loo maleeyo ee saas loogu ammaano intaasuu ka carara siday slku uga carari jireen istususka iyo riyaada iyo dadku inay ammaanaan siday uga carari jireen naftooda ilaashanaya naftu ila haddii la la bumbuuniyo waa atar wey waa qatar wey laakiin maanta qof naga mida ah haddii aad loo oo sifo usan lahayn ugu ammaano adhiga karta inuu iska dhoolla cadayla ah, aadna qalbiga uga faxira haddee sifo usan lahayn wey ah, eber wey ikhlaaska ikhlaaska daciifa qofka jeclaana dadku inay ammaanaan inta jeceshay dadku inay ku ammaanaan ikhlaaskaaga daciifa waxaa rabaa dadku inay ku caayaan inay ku ammaanaan iskugu mid ha kuu noqoto kaliya waxaan aad aad muhiimka kuugu ah ilaah inuu raalli kaa noqdo waxa musiibo kugu ahna waa cadho alla ina kugu dhacdo taaska mug laakiin dadku inay ku ammaanaan iyo inay ku jeclaadaan muhiimad hasiin hasiinin taas muhiim ataasicata cashari masalada toban iyo sagaaleyda qowluhu waa qowlka nebigu yidhi anta minhum qowluhu nebiga qowlkiisa anta adiga ukaashow minhum ayagaad ka midta uu yidhi calaamun waa calaamad calaamadaasoo min aclaami nubuwati nabinimada calaamadaheeda ka mida maxaa yeelay arrin qeyb uu ka wahan waa loo waxyood ukaasha inuu ka mid yahay dadka jannada xisaab la-aan gelaya cadaab la-aan uu nabigu sheegay waa arrin qeyb adiilau ukaasha waa ukaasho fadiiladiisa xayla jannada xisaablaan iyo cadaablaanu gela alxaadiyatu wlcishruun masalada labaatan iyo koobayda isticmaalulmacaariidi waa sarbeebyaalka in la isticmaalo sarbeebta sarbeebta sarbeebta waxay tahay kelimad aan been ahayn inaad ku hadasho arintiina aad uga baxdo markaas kelmadaad rabto inaadan caddayna lagu weydiiyo kelmadaan been ahaynaad sheegin baabkana aad uga baxdo kelmad aadan rabin inaad caddaydo haddii lagu weydiiye fiir hadeer nabiga nin kalaa soo istaagay markaasu rasuulka alla ana ii bari ninkan inuu yidhaahdo adigu darajadaas ma gaasiisnid ma raba nabigu sal lahu alay oo culamada gabala yidhahde ninkaan nin saxaabi aha laakiin darajadaas aan gaarsiisnayn gabalay ma raba marka inuu darajadaas ma gaarsiisnid kelimad hor u sheega beenna uma sheegin oo waa maxay ukaasha kaaga hormaray hadde waa uga hormaray soo ma soo run maha inuu uga hormaro ah, khalaas baabkiina saasuu ku xehay aلثaaniyatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo labayda xusnu khuluqi waa nabiga akhlaaq wanaagiisa sala اlahu alay waslm akhlaaq wanaagga meesha laga qaada waa kelmadda uu adeegsaday ah, war derajadaas ma aadan gaarin wejiga ugama dhifan ee wuxuui ukaasha kaaga hormaray kelimad run ah baabkana uu iskaga xidhay ku hadlay salawaat wasalaamu calayh saxaabada xataa akhlaaq wanaagooda fiir iyo fiqigooda nin cukaashe nabiga ammaanay soo oo yidhi waxaad ka kuwa jannada gela xisaab la iyo cadaab la-aan waa noo sheegan waa nagaas akrayna laakiin ninkii nabigu yidhi cukaashaa kaa hormaray magciisi hal qof ma sheegi waa laydhan saxaabadu ka oo dhex joog maxaa yeele haddii magciisa lasoo rari lahaa dadka gabla tugla waa ninkiiala dhihila hebel maa ninki nabigu yidhi waa lagaa hormar bartiibay ku joojiyeen magaciisiiba ma sheegin bal cilmigooda fiiri iyo fiqigooda saxaabada iyo akhlaaq wanaagooda wallahu subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak ala nabiyina mxamed hal xadii